اثنين وثلاثين بعد المئة وهو السادس عشر في هذا الباب وانتهينا من روايات متعددة لأبي هريرة وهنا نبدأ برواية لأبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه البردان الصبح والعصر Hadis 132 ebu musa el eş'ariden allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sal allahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu kim ki iki serinlik zamana rastlayan sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girer الثالث والثلاثون بعد المئة وهو السابع عشر وعنه أي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري Hadis 133 Yine Ebu Musa el-Eş'ari'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse hastalanır veya yola çıkarsa evinde olduğu ve sıhhatli olduğu zamanlarında yapmakta olduğu nafile ibadetlerinin sevabı gibi kendisine sevap yazılır. الرابع والثلاثون بعد المئة وهو الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kullu ma'rufin sadaka ravahu'l buhari hadis 134 cabir ibni abdullah'tan allah ondan razı olsun rivayete göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu dine dayalı her güzel iş sadaka sevabı kazandırır الخامس والثلاثون بعد المئة وهو التاسع عشر وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة بل ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة وروياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه قوله يرزأه أي ينقصه Hadis 135 Cabir İbni Abdullah'tan Allah ondan razı olsun rivayete göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu herhangi bir müslümanın diktiği ağaçtan yenen çalınan ve eksiltilen her şey o ağacı diken için sadakadır müslüm'ün diğer bir rivayeti şöyledir müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan hayvan veya kuş yerse bu yenen şey kıyamete kadar o kimseye sadakadır yine müslim'in bir rivayeti şöyledir bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insanın hayvanın ve kuşların yedikleri şeyler o müslüman için sadaka olur وهو العشرون في هذا الباب كثرة طرق الخير وعنه رضي الله عنه قال أي عن جابر بن عبد الله وعنه رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم خطاهم Hadis 136 Cabir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir ensardan selime oğulları mescid-i nebevi'nin yakınına taşınmak istediler durum rasulullah'a sallallahu aleyhi vsellem ulaşınca camiye yakın bir yere taşınmak istiyormuşsunuz öyle mi diye sordu evet ey allah'ın rasulü buna niyet ettik dediler bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi vsellem ey selime oğulları yerinizde kalın ki adımlarınızın fazlalığından sevap yazılsın yerinizde kalın ki adımlarınızın fazlalığından fazla sevap yazılsın müslim'in değişik rivayetinde her adım karşılığında size bir derece vardır buyurulmuştur السابع والثلاثون بعد المئة وهو الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسبت الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد Hadis 137 Ebul Münzir Übey İbni Ka'b Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir adam vardı ki evi camiye ondan daha uzak bir kimseyi bilmiyorum bu kimse cemaati hiç bırakmazdı kendisine denildi ki veya ben kendisine söyledim bir merkep satın alsan da karanlık ve aşırı sıcakta binsen olmaz mı o da şöyle cevap verdi evimin mescidin yanında olmasını arzu etmem çünkü ben mescide gidişimde ve aileme geri gelişlerimde adımlarıma sevabın yazılmasını istiyorum bunun üzerine rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de o kimseye bunların hepsinin sevabını allah senin için derleyip topladı buyurdular başka bir rivayette camiye gidişindeki her fazla adımlarında sevap vardır الرقم الثامن والثلاثون بعد المئة وهو الثاني والعشرون في هذا الباب عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة رواه البخاري المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه Hadis 138 Ebu Muhammed Abdullah İbni Amr İbnil As'tan Allah onlardan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kırk çeşit sevap kazandıracak amel vardır ki, bunların en üstünü birisine sağıp ve sütünü içmesi için ödünç olarak bir keçi vermektir kim de sevabını umarak ve vaad edilen sevapların gerçekleşeceğine inanarak bu kırk hasletten birini işlerse allah onu cennete koyar عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه وفي رواية لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة Hadis 139 Adi İbni Hatim'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir yarım hurmayla da sadaka vermek olsa cehennemden korunmaya çalışın yine buhari ve müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle buyurulmuştur rabbiniz aranızda tercüman olmaksızın hepinizle konuşacaktır öyle ki kişi sağına bakacak dünyadayken ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek soluna bakacak yine aynı şeyleri görecektir önüne bakacak karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir o halde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka verip kendinizi cehennem ateşinden koruyun Bunu da bulamayan tatlı sözle de olsa kendisini ateşten korusun. الأربعون بعد المئة وهو الرابع والعشرون في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم Hadis 140 enes ibni malik'ten allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu allah kulunun bir şey yiyip içmesinden dolayı kendisine hamd etmesinden hoşnut olur an abi musa radillah anh an nabiy sal llah aleyh vsellem kal موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه Hadis 141 ebu musa el eş'ariden allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem her müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu sadaka verecek bir şey bulamazsa dediler eliyle çalışır kazanır hem kendisine faydalı olur hem de sadaka verir buyurdu buna gücü yetmez veya iş bulamaz ise denildi sıkıntıya düşmüş ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu bu da elinden gelmezse dediler iyiliği ve hayırlı işler yapmayı emreder bu da elinden gelmezse dediler kötülük yapmaktan uzak durur bu da onun için sadakadır buyurdu